assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sideedaad ee kitaabka bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd fahada huwa shariid min ashradati kitaabi riyaad asaalixiina lilimaam abi zakariya nawowi radi allahu tacaala canhu waxuuna ka bilaabmayaa xadiidka lambarkiisu uu yahay boqol afartan iyo lix ayuu ka bilaabmayaa ee ka mida baabka muxuu ahaayey fi اliqtisaadi fi اlcibaada qala raximah اllahu tacaala وعn أنس رضي الله عنه qال dخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإdا xبل ممdود بين الsاaryتين wuxuu soo galay nebigu صل ل sلم masjidka oo markaasu wuxuu arkay xadhig oo muxuu ahay ku xidhan laba tiir dhexdood ku xidhan qaala markaasuu yihi maa haada alxablu muxuu yahay xarigankadu qaaluu markaasu wuxuu yidhi haadaa xablun lizaynab waa xarig oo zaynab ay leedahay zaynabtaasuna zaynab bintu jaxsh inay tahay um lmu'miniin iyo zaynab bintu rasuuli llahi sala allahu aleyh waali wasalam labadooda iska ixtimaashaa lakiin zaynab bintu jaxsh inay tahay bay u ekayd ridwaan ullahi calayhima fa idaa fatarad markay daasho ay salaatulleilka ka daasho tacallaqat bihi yay qabsataa aa la yidhi faqaala nebiyu sal lla ly slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi xulluuhu fura liyusalli axadukum midkiin ha tukado nashaatow intuu nashaadka leeyahay iska tukado fa idaa fatara marka uu daalo oo cajizo falyarqud ha iska seexdo muttafaqun caleyh waxba xarig xarig iyo tiir iyo biyo madaxa la iskaga shubi caasa samaynine intuu nashaad leeyahayna qofka iska tukado habeenkii salaatuleilka markuu daalana ha iska seexdo wa can caaishaةa radia allahu canha ana rasuula اllahi sal ly slm qaal idaa nacasa axadukum wahuwa yusallii markuu hurdoodo midkiin isaga oo tukanaya falyarqud ha seexdo xataa yadhaba canhu الnowm ilaa hurdadu ay ka tagto faina axadakum midkiin idaa sallaa haddii uu tukado wahuwa naacisun isna uu lulmaysan yahay laa yadri ma oga lacalahu yadhab inay suurowdo inuu tago yani isku dayo yastakfiru in alla dembi dhaaf weydiisto fayasuba nafsahu naftiisa habaaro naftiisa caayo yani naftiisa habaara laga wada isagoo ducaysa islahaa inuu markaa wax xun uu ku hadlaa suurowdee iska seexdo marka hurdooda muttafaqun calayh waa isaguna wuxuu kusoo noqon doonaa alif wa miya wa hamsa wa hamaaniin wa can abi cabdillaahi jaabir bni samura radia allahu canhu canhumaa qaala kuntu usallii maca الnabiyi salى اllahu alayhi waali wasalam asalawaat salaadahoo dhan baan la tukan jiray nebiga salى اllahu alayhi waalihi wasalam fakaanat salaatuhu qasdaa salaadiisu dhexdhexaad bay ahaan jirtay wa khudbatuhu qasdan khudbadiisuna dhexdhexaad bay ahaan jirtay rawaahu muslim qowluhu qasdan ay bayna aطuuli wاlqasr midaan dheerayna gaabnaynaba ahayd dhexdhexaadkaas marka in cibaadada loo wado taasaa la rabaa uu nebiga alayh الsalaatu wasalaam caadadiisa ahayd wa can abi juxayfata wahb bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal aakha الnabiyu salى اllahu alayhi waalih waslm bayna salmaana wa abi darda wuxuu walaaleeyey rasuulka alla salى اllahu alayhi waalihi wasalam salmaan alfarisi iyo abudarda alansaari radia allahu canhuma yuu walaaleeyey kolkii uu soo hijrooday nebigu sala allau alay slam iyuu asxaabtiisii labalaba u walaaliyey si ay labalaba isugu kaashadaan oo nin ansaari iyo qof muhaajiriyaba waa isku qabtay fazaara salmaanu abadardaa walaaltinimadaasay marka ilaalin jireenoo salmaan baa soo booqday gurigii walaalkii abudardaa markaa salmaan abu abudardaa eh, eh, gurigii ka maqan buu yimid fara'aa umma dardaa'i mutabadila wuxuu arkay umu oo bahdelaysan yani oo ah, muxaadullaysan oo dhar xun iyo xidhan oo naag ninkeedii joogaba aanu ekayn fa qaala markaasu uri maa sha'nuki xaalkaagu muxuu maxsaan suu gashay qaalad markaase waxay tidhi akuuka abudardaa laysa lahu xaajatun fi dunyaa walaalka abudardaa adduunya dan kama habeen oo dhan waa iska tukadaa maalin oo dhanna waa sooman yahay marka inaan joogo iyo in kalaba kama warhayo caggaygaba ma soo fiiriyo marka nin eh, naag nin la qabo oo kaleba anigu ma ihio inaan ma ahayo ninaan isu diya isu hagaajiyaba abu jaaءa abu abudardaa baa yimid salmaanna waa sii fadhiistay salmaanoo joogo markii guriga ugu yimid fa sanaca lahu طacaaman cuntuu u sameeyey abudardaa baa cunto u sameeyey fa qaala lahu markaasuu ku yidhi kul fa inii saa'im cun anu waa soomanahaye abudardaa baa dhahaya faqaala lahu markaasuu qaala markaasuu salmaan wuxuu yidhi maa ana biaakilin xataa taakul ma cunaayo ilaa aad ila cunto fa akala waa cunay soomkii uu ka jebiyey soomkaas sunnihiina le nukhyaar buu qofku leeyahay falamaa kaana alleylu markuu habeenkii galay buu dahaba abudardaa abudardaa uu tegay yacni uu doonay siduu awal yeeli jiray yaquumu inuu tukado faqaala lahu nam seexo buu yidhi salmaan baa leh fanaama waa seexday ثuma dahaba yaquum haddana waa tagay inuu tukado oo tooso qaala lahu nam seexuu yidhi falamaa kaana min aakhiri اleyl habeenka aakhirkiisi markii la joogo buu qaala salmaan salmaan uu yidhi qum ilcaana kac hadda fasallayaa jamiican way wada tukadeen intii habeenka kaarsanayd bay tukadeen fa qaala lahu salmaan salmaan baa ku yidhi inna lirabbika calayka xaqa rabbigaa xaq buu kugu leeyahay wa inna linafsika calayka xaqa naftaaduna xaq bay kugu leedahay wa inna liahlika calayka xaqa ciddaaduna waxay kugu leedahay xaq bay kugu leedahay fa acطi kula dii xaqin xaqahu qofkii xaq kugu lahoo dhan ba xaqiisa sii xaqa allon keliya fiirinina xuquuqda kalena fiiri faأtى النabiya slى الlaه عalيه wali slm nebigu u yimid oo fadakara dalika lahu arrintaas uu sheegay abudardaa radi allahu anhu salmaan baa shalay saa ii galay buu yidhi faqaala nabiyu sal l sl markaasuu nebigu wuxu uhi sadaqa salmaan run buu sheegay salmaan waa runtii salmaan rawaahu albukhaariy tan waa midii cabdullahi bni camr bni caasna nebigu alayh isalaatu wasalaam sidaasoo kale isagana uu ugu yidhihoo kale sidii oo kale abudar muxuu ahay salmaanna abudardaa uu galay wacan can abi moxamedin cabdillahi bni camr bn alcaasi radi allahu canhuma qaal ukhbira annabiyu sala allahu alayhi waali wasalam nabigoo waxaa looga warramay annii aquulu anigu inaan dhaho wallahi la asuumanna annahaara walaa aquumanna leyla maa cishtu wallahi inaan maalin oo dhanna soomanaanaya habeen oo dhanna aan tukanaya intaan noolahay baa inaan saa dhaha looga warramay qofka uga warramayna aabbihii buu ahaayo waxay ahayd sababtuna inuu aabbihii intuu gabadh u guuriyey gabadh qoys fiican ka dhalatay buu u guuriyey markaasuu soo kormeeri jiray gabadhiio markuu warayse uu yidhaaha cabdullaahi ka warranba markaasay dhihi jirta cabdullaahi waa nin fiican laakiin tani intaan u nimid ba gogol naacagta ma soo saarin anigana xaggayga ma soo firinin marka arrintaas ku dheeraatay buu marka dacweeyey abihii eh, ku dacweeyey nabiga sal allau alيyه wasalam qaala rasuulu la ah, faqaala rasuulu llahi salى اllau alيyه wali slm markaasuu rasuulka ala yidhi yani waxaa weeye halkan ka maqan ikhtisaar baa ku jire waan idhahaa yaa rasuul allah saa waan dhahay yuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi faqaala rasul la sl rasuulka allah wuxuu yidhi anta aladii taqulu dalika ma adiaka sidaa yidhaaha ah faqaala lahu waxkaasuu ku yidhi qad qultuhu waan idhi biabii anta wa ummi ya rasuula allah aabbahay iyo hooyaday baan kugu furanayaaye waan dhahay hadalkaa qaala fa innaka laa tastatiicu dalika adu sidaa ma kari doontid hadda ma karaysid ma halka waa karaye ma kari doontid weeyaan waa kaan kusoo maray xadiidka caishana inuu jeclaa nebigu sal ly slam camalka uu qofku daa'imi karo fa soom wa aftir soomna afurna maalmana soom maalmana afur wa nam wa qum saaxana tukana wa sum min ashahri alaaثata ayaam bishiiba saddex maalmood ka soon fa ina alxasanata bicashri amhaaliha xasanadii waxay la mid tahay toban iyada oo kale ay la tahay oo wadalika siyaamu dahri sanadkao dhan oo soontay weeyaane markaad bishiiba saddex maalmood ka soo doonto ka soonto oo toban lagugu dhifto soddon kuu noqoto sanadkii o dhan nin soomay baad noqonaysaa qultu fa inii utiiqu afdala min dalika sidaa wax ka fiican baan karaa qaala markaasuu yihi fasum yowman waaftir yoomayn maalinna soon laba maalmoodna afur faqultu fa innii utiiqu afdala min dalika sidaa wax ka fiican baan karaa qaala fasum yowman waaftir yowman maalinna soon maalinna afur fa dalika siyaamu daawuuda sala allahu calayhi wasalam kaasi waa soomkii daawuud eh wa huwa acdal siyaam soomka kagu caadilsan weeyaan wa fii riwaayatin riwaya kalen waxay afdal siyaam huwa afdal siyaam soomka ugu fadli badan weeye acdal siyaam tay riwaayada hore ka tidhi yuu afdal siyaam yidhi faqultu waxaan ihi fa utiiqu afdala min dalik saa wax ka fiican baan kari karaa yani xagga badnidu ka wada faqaala rasuulu lah sal ly slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yihi laa afdala min dalika kaa wax ka fadli badan maba jiro wa wala an akuuna hadalkaas waxaa le cabdullaahi baa le mar dambe oo uu da- weynaaday oo uu kari kari waayo wuxuu awel hore karaayey uu kana tegi kari laaya wuxuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu kula dardaarmay oo kaga tegay ayuu wuxuu leeyay inaan ahaan lahaa qabiltu ahalaaثata alayaam saddex maalmood inaan aqbali lahaa alatii qaala rasuulu llahi sal l sl rsulka alle uu yidhi markii hore uu i qabtay yaa axabu ilaya aan ka jeclaan lahaa min ahli wa maali dadkayga iyo dunyadaydaba inaan maalintii aan ruqsadii rasuulka sal lla alay slm qaadan lahaa oo saddexdii maalmood ee uu yihi bishiiba saddex maalmood ka soon aan qabsan lahaa yaan wax walba ka jeclaan lahaa oo kolkuu dacweynaaday wa fii riwaayatin alam ukhbar annaka tasuumu nahaara wa taquumu lleyl sow la iigama warramin in adigu maalintii oo dhanna soomto habeenkii oo dhanna tukato qultu balaa yaa rasuul allah haya yaa rasuula allah qaala falaa tafcal ha yeelin sum wa afqir soomna afurna wanam waqum seexana muxua tukana fa lijasadika calayka xaqaa jirkaagu xaq buu kugu leeyahay wa ina licaynayka calayka xaqaa indhahaaguna xaq bay kugu leeyihiin wa ina lizawjika calayka xaqaa haweenaydaaduna xaq bay kugu leedahay wa ina lizawrika calayka xaqaa martidaad iyo dadka kusoo ziyaartaana xaq bay kugu leeyihiin wa ina bixasbika waxaa kugu filan an tasuuma min kulli shahrin alaaata ayaam bil walbaba inaad saddex maalmood ka soonto faina laka bikulli xasanatin cashra amhaaliha halkii xasanaba toban iyada lamida baad ku leedahay oo saddexdaa maalmood baa soddon kuu noqonaysee faina dalika siyaamu dahri waa sanadkao dhan oo soontay kaasune fashadadtu waan isku adkeeyey fashudida calaya waa la igu adkeeyey yani goortii dambe igu adkaato dhib igu noqotay see isugu adkeeyey marka qultu yaa rasuula allah inii ajidu quwa tabar baan helayaa qaala markaasuu yidhi sum sowma nabiyillaahi daawuud walaa tazid calayhi soom soomkii nebiga allee daawuud ahaayo wax ku darin intiisa ku dayso qultu wamaa kaana siyaamu daawuud daawud soomkiisu muxuu ahaa qaala nisfa dahri cumriga nuskiisu ahaa fakana cabdullaahi cabdullaahi baa wuxuu ahaa yaquulu wuxuu dhihi jiray bacdamaa kabira intuu da-weynaaday dabadeed yaa laytanii qabiltu ruqsata rasuuli اllaahi salى اllahu alay wasalam halla haddaan aqbali lahaa ruqsadii rasuulka alla sal lla alay ruqsadeeye ee ugu dhib yareeyay saddexda maalmood uu qabtay wa fii riwaayatin alam ukbar annaka tasuumu dahra wa taqra'u lqur'aana kula leyla soo la igama warram inaad eh, weligaana aada soo maraato qur-aankan habeen walbaba aada dhammayso oo salaadba weliba ku dhammaynaya faqultu balaa yaa rasuula allah walam urid bidalika ila alkhayr haa yaa rasuul allah waan yeelaa khayrun baanan ugala dan leeyahay qaala fasum sooma nabiy llaahi daawuud soomkii nabiga alle daawuuda soom fa innahu kaana acbad annaas dadka kugu cibaado badan buu ahaa waqra'i alqur'aana fii kulli shahr qur-aankana bishiiba kol dhammee qultu yaa nabiy allah innii utiiqu afdala min dalika sidaa in ka fiican baan karaya yani ka badan buu ka wadaa qaala faqra'hu fii kulli cishriin labaatankii beriba kol dhammee قلت يا نبي الله ini utiiqu أفضل min dalik intaa wax ka fiican baan karayaa في faqra'hu fi kulli cashrin tobankii walbaba mar dhammee qultu ya nabiy allahi ini utiiqu afdala min dalik qaala faqra'hu fi kulli sabcin walaa tazid calaa dalika toddobadiiba mar dhammeeyo waxbana ha ku darin ha ka badinin fashaddadtu fashuddida calaya waan isku adkeeyo markaasa la igu adkeeyey wa qaala liya nabiyu sal ll ly slm markaas nebiguna inaka laa tadri lacallaka yatuulu bika cumrun aduu ma garanaysid inuu cumrigu kugu dheeraan doono oo hadda dhallinyaraa tahay cumrigu kugu dheeraan doono oo aad waxaad hadda kari doonin qaala cabdullahi wuxuu yihi fasirtu ila aladii qaala liya annabiyu sala allahu alayh waali wasalam waxaan noqday sidii uu nebigu sal ly slm igu yidhi yaa noqday waan da'weynaaday falamaa kabirtu markaan daweynayda da'weynaaday baan wadidtu waxaan tamaniyey أنii kuntu qabiltu رqصaةa نabiy الlahi slى الlaه عalيه waلي وsلم inaan aqbali lahaa ruqsadii nebiga al slى الlaه عalيه waلي وsلم wa fii riwaayatin waina liwaladika calayka xaqa ilmahaaguna xaq bay kugu leeyihiin wa fii riwaayatin laa saama man saama alabad talaata saddex goor buu yidhi qofka weligiiba soomaayo ma uunu soomin wa fii riwaayatin axabu siyaami ila allahi tacaala siyaamu daawuud soomkuu alle ugu jecel yahayu waa soomkii daawuud wa axabu الصalaati ilى اllahi taعaalى salaatu daawuud salaad yani salaatuleyl baa laga wadaa tu alla ugu jecel yahayna waa salaadi daawuud say ahay salaadiisu marka kaana yanaamu nisfa alleyl habeenka nuski buu seexan jiray hurdi jiray wayaquumu hulusahu huludkiina waa tukan jiray wayanaamu sudusahu sudusna marka goortan buu seexan jiray markaas inta tukanayana waxay isku noqonaysaa huluth intuu jiifayna uluayn bay noqonaysaa wa kaana yasuumu yowman wayuftiru yowma maalinna waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray walaa yafiru idaa laaqaa mana aanu carari jirin markay cadowga iska hor yimaadaanna ma aanu carari jirin wa fii riwaayatin riwaayad marka fasiraysa nebiga uu khabarkii la soo gaarhsiiyey riwaayadii ugu horreysay ay tihi ukhbira annabiy ayuu sheegaya markaasu wuxuu yidhi qaala ankaxanii abii imra'atan daata xasab aabbahay baa wuxuu ii guuriyey gabadh oo dhalasho wanaagsan leh oo qoys fiican ka dhalatay wa kaana yatacaahadu wuxuu ka warhayn jiray oo soo kormeeri jiray kannatahu gabadhaas uu sodonka u yahay kanna waxaa la yidhaahaa nin eh, maxaahay dumaashada taanidhaahna oo iyo ay imra'ata waladihi wiilkiisa haweenaysaasuu ka warhan jiray fayas'aluhaa can baclihaa ninkeedu ka waraysan jiray fataquulu lahu waxay ku dhihi jirtay nicma arajulu ninkaa wanaagsan wanaagsanaa ninku min rajulin nin oo lam yata' lanaa aan isugu kaaye taagan aan ku joogsanin firaashan gogol walam yufatish lanaa kanafan aan maradana naga rogin mundu ataynaahu tani intaan u nimidba falamaa taala daalika calayhi markuu arrinkaasu ku dheeraaday oo mar walbuu soo booqdo ay sidaa dhahdo buu dakara dalika linabiyi sala allahu alayh waali sl nabigu u sheegay fa qaala markaasuu yidhi ilqanii bihi igula kulan yacni iikan adigoo wada ila kulan falaqiituhu waan la kulmay bacda dalika intaa dabadeed baan la kulmay fa qaala markaasuu yihi kayfa tasuuma sead u soontaa qultu kulla yawm maalin walbaba qaala wa kayfa takhtim sead qur-aankana u dhammaysaa qultu kula leyla habeen walbaba wadakara naxwa maa sabaq hadalkii hore oo kale wax lamiduu sheegay wa markaas cabdullaahi baa radia allahu canhu waa kaan soo marray inuu calaacali jiray oo uu tamaniyi jiray inuu aqbali lahaa ruqsadii rasuulka sal allau alayh waali wasalam kolkuu daa weynaaday marka goortii dambe waa xeeladaysan jiray oo markuu joogtayntii kari waayo yuu xeelaysan jiray xagga soomka iyo xagga afurkaba xagga salaadaba wa kaana yaqra'u calaa bacdi ahlihi wuxuu ku aqri'i jiray oo uga soo bixi jiray dadkiisa qaarkood asubaca aladii yaqra'u subcu caawa ku tukan doono yuu kusoo uga soo bixi jiray yacriduhu min annahaari habeenkiibuu kasoo maalintiibuu ka soo bixi jiray liyakuuna akhafa calayhi bileyl inay habeenka u fududaado aqrintiisu xagga xagga salaadii buu marka sidaa ka yeeli waidaa araada an yataqawa markuu doono inuu tabaraystana xaggii soomka aftara ayaaman maalmuu afuri jiray wa axsaa waana tira koobi jiray maalmahaas wa saama midlahunna iyagii oo dhan in lamida buu marka soomi jiray markuu daciifo ee soonkii uu kari waayo buu intuu maalmo afuro oo isku bixiyo maalmahana tirsado uu markuu dhiigaystay waxogaa tabaraysto yuu maalmihii soo gudi jiray karaahiyata an yatruka shay-an faaraqa calayhi الnabiya salى اllahu alayh waali wasalam nacbays uu nacbaysanayo inuu ka tago wux uu nebiga alayh salatu kaga tegay uu ku ogaa kul hadihi riwaayaati صaxiixaة mucdamuha fi صaxiixayni waqaliilu minha fi axadihima intan riwaayo oo sheegay oo dhan kulligood waa wada riwaaya صaxiixahoo badankooduna labaduba waa mutafaq caleyh oo isku waafaqeen qaar yarina midkood baa gaar wariyay ama bukhaari baa gaar wariyay ama muslim baa gaar wariyey xadiidkanuna waa soo noqon doonaayo lambarka kun iyo boqol iyo toddobaatan iyo toddoba kusoo noqon doonaa wacan abi ribciyin xandalata bnibni rabiic albusaydiy radia allahu canhu alkatib xandalat alkatib baa la dhihi jiray axadi kutaabi lwaxyi radia allahu kutaabi rasulilah sal sl intii nabiga sal allau alay waslam wuxu qori jirtay ka mid ahaa qaala yaa wuxuu yidhi laqiyanii abuu bakrin radia allahu canhu abuu baa ila kulmay faqaala markaasuu wuxuu yidhi kayfa anta yaa xandala see tahay xandalow iska waran qultu markaasaan waxaan idhi naafaqa xandala xandala munaafiq buu noqday maxaad iga waraysan abuubakarow munaafiq baa noqday qaala markaasu abubakr wuxu subxaana allah maada taquul maa taquul subxana allah maxaad sheegaysaa qultu markaasaan waxaan idhi sababku isugu maleeyay munaafiq inuu yahay yuu sheego markaasuu yihi nakunu cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alla sal lla alay sl agtiisaan joogaynaa yudakirunaa isagoo nagu wacdinaya biاljannati waannaar jannadii iyo naarta nagu wacdinaya kaannaa ra'ya caynin kaannaa naraahumaa ra'ya caynin sida anagu arkayna isha ku arkayna oo kale dhan noqonayaayo qalbiga iyagaa jilcaya kolka uu nabiga alay sala slam la joogno oo uu nac wacdinayo faإida kharajnaa min indihi min cindi rasuuli الlahi sal اlه alيه slm markaan ka baxna rasuulka al sal ه alay agtiisa xaafasna الأزwaaجa والأwlaada والdaycaat xaafasna yani caalajnaa waxaan dhexgelaynaa gelaynaa haweenkii iyo caruurtii iyo shaqadii iyo xoolihii waxaasaan dhex gelaynaa nasinaa kasiira iyo wax badan ilaaweynaa wax badan oo kulka horaan xusuusanayno qalbiga ku jirto oo qalbi jiraac ah baanan ilaaweynaa qaala abu bakr radi allahu canhu markaasu abubakr wuxuu yidhi fawallahi inaa lanalqaa midla hada anaguna kaasoo kale waana haystaaye haday munaafiqnimo taasu tahay waaba ku wada jiraaye balina kaan rasuulka aan aadna sal alay slam sheegana arrintaas fainطalaqtu ana wa abu bakrin radia allahu canhu ani abu bakr baa israacnay radi allahu canhuma xataa dakhalnaa calaa rasuuli اllahi sala allahu alayh wali slm ilaa aan uga galnay rasuulka alla sal alay slam faqultu markaasaan waxaani naafaqa xandalatu yaa rasuula allah wuu munaafiqoobay xandala rasuulka alla sal lay slam faqala rasul lah sal sl wma daka muxuu yahay kaasu qultu ya rasuula allah nakunu cindaka tudakirunaa biاnnaari wاljanna waan kula joogaynaa agtaadaan joogaynaa adigoo nagu wacdinaya naarta iyo jannadii oo nooga sheekaynaya kaannaa ra'ya cayni sida inagoo indhaha ku aragno oo kale faidaa kharajnaa min cindika markaan agtaada ka baxno caafasna alأزwaaja wاlأwlaada wالضaycaati nasiiraa kaiiran faqaala rasul lah sal sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih allahay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low taduumuuna haddaad daa'imi lahaydeen calaa maa takuunuuna cindii wa fi dikri sida aada ahaanaysaan kolkaad ila joogtaan iyo markaad dikriga alle ku jirtaan sidaad tihiin haddaad daa'imi lahaydeen lasaafaxatkum almalaa'ika malaa'igta idin gacan qaadi lahayd calaa furushikum gogoshiinna guryihiina idinku iman lahayd oo idinku salaami lahayd wafii turuqikum iyo jidadkiinaba walaakin yaa xandala xandalow saacatun wa saaca waa saacad iyo saacad yani saacadna sidan saacadna sidan saacadna marka waxa wey ama saacatan wa saacatan saacatan wa saacatan saacadna saacadna yani saacadna waxaa weeyaan dikriga alle iyo naar iyo janno xusuusigooda iyo qalbi jilcin iyo ku shuqlanaada saacadna muxuu ahay wixii alla idiin baneeyey xalaasha ahaa iyo shaqaysigii aad u shaqaysanayseen ahalkiina iyo naftiina iyo ثaلaaثa maraatin saddex goor buu sidaa yidhi saacatan wa saaca rawaahu muslim qowluhu ribciy waxaa weeye bikasri الraa wاlbusaydiy waxaa weeyaan bidami الhamزati wa fatxi الsiin wa bacdaha siinta dabadeedna yaa mushadada usayidiy weeyaan marka yaa maksuuraة mushadada wa qowluhu caafasna huwa bilcayni wasiini اlmuhmalatayn ay caalajnaa walaacabnaa wala ciyaarin wadaycaat lmacaash macaayish waxyaalaha macaashka laga kasbada buu ka wadaa وعn iبn cabaasin radي allahu canهuma qaala baynama الnabiyu salى اlه alيه wali waslama yakطb mar uu nebigu sal ه alay slm khudbaynayey idaa huwa birajulin qaa'im waxaa kusoo soo gebiyey isagoo arkaaya nin taagan quraacda taagan oo aan fadhiisanaynin fasa'ala canhu wuu su-aalo waxa uu yidhi ninkaasi muxuu yahay faqaaluu markaasi odha abu israa'iil waa abu israa'iil nadara wuxuu ku nadray an yaquuma fi shams inuu qoraxda istaago walaa yaqcuda aanu fadhiisanin walaa yastadilla aanu harsanin walaa yatakallama aanu hadlin walaa wayasuuma uu soomana intaasuu ku nadray intaasna hal un baa cibaado ka inta kaloo dhaniba waa nafdhibid weeyaan faqaala nebiyu sal alla alay slam markaasuu nebigu wuxuu yidhi muruuhu fara oo falyatakalam ha hadlo walyastadil ha harsado walyaqcud ha fadhiisto walyutima sawmahu soomkiisa marka soomku isagu ku nadray isagu cibaado weeyaane ninkii cibaado ku nadraana waa ku amray nebigu sala allahu alayh wali wasalam man nadra an yuiica allaha falyutichu waman nadra an yacsi allaha falaa yacsih soonka isagoo iska dhamaystiro wixii kalese ha iska dhaafo wax khayra ilan ma ayna ahayn rawahu lbukhaariy baabun fi lmuxaafadati cala alacmaal ilaalinta la xifdiyo acmaasha oo aan la googoynin qaala allahu tacaala alam yaani liladiina aamanuu an takshaca quluubuhum lidikri اllahi wama nazla min alxaq alam yani miyaanay u dhowaanin oo waqtigeedii aan la gaadhin liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah an takshaca quluubuhum inay qalbiyaalkooda u khushuucaan lidikri illahi dikriga alle iyo wamaa nazla min alxaqi waxa soo degaya xaqa ah miyaan waqtigeedii la gaadhin walaa yakunuu aynan noqonin kaladiina uutu lkitaaba min qabl sidii kuwii kitaabka la siiyey kutubta lagu soo dejiyey yahuudiyo nasaarada ah iyaga hortood ah o kale ayna noqonin oo faطaala calayhim اlamadu waqtigii uu ku dheeraaday oo faqasad quluubuhum qalbigakooda ay qalaleen oo kale inayna noqonin si uma dhowaaninoo waqtigeed lama gaadhin marka waxaa weeyaan mar oo saxaabada subaan eh, ridwaan ullahi calayhim markay muddo eh, shay walbaba cusub horta hore nashaad buu leeyahay marka waxoogaa hoosu dhacah ayaa laga dareemay markaasuu alla subxaana watacaala caanananayaay uu leeyahay yaan waqtigii la gaadhin ma sidii ummadihii kole inay yeelaan bay rabaan qalbigoodu ha khushuucsanaado had iyo goor wa qaala tacaalaa waqafaynaa biciisa bni maryam qafaynaa yani atbacnaa waxaan raacsiinay rusushii hore aan ka dabagaynay biciisa bni maryam ciisihiina maryam ahaa wa aataynaahu linjiil waxaanan siinay kitaabka injiil ah wajacalnaa waxaanan yeellay oon gelinay fii quluubi aladiina itabacuuhu kuwii raacay qalbiyaalkooda ra'fatan waraxma naxariis badan iyo raxmad baan gelinay warahbaaniyatan iyo raahibnimo ibtadacuuha iyagoo iska samaysteen adduunya ka go-oo iyagoo iska samaysteen maa katabnaaha calayhim aanaan ku waajibinin oo anagu aanaan farin ila ibtigaaa ridwaan illah alla raadli ahaanshiisa mooy in alla raadli ahaanshiisa dalbaan ayaan ku waajibinin mooye in addunya ka go-aan anagu ma aanaan farin iyagaa iska samaystay waxaan iyaguna u samaysteen alla raadli ahaanshiisa inay ku gaadhaan famaa racawhaa ma ayna ilaalinin xaqa ricaayataha ilaalinteeda xaqa mayna ilaalinin marka waa ku canaananaya alla subxaana wa tacaala shay cibaado allaanu ku waajibina iyagu isku fardeen iyagu goosteen oo haddana ilaalin waayeen wa qaala tacaala walaa takunuu kalatii naqadat gazlahaa min bacdi quwatin ankaahaa walaa takunuu ha noqonina kalatii sidii tii oo kale naqadad furfurtay gaslahaa dunteedii min bacdi quwatin xoojin dabadeed furfurtay ankaasan nudo nudad u furfurtay oo kale ha noqonina wa qaala tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaa yaqiintii kaaga timaado waama alaxaadiidu faminhaa xadiidu caaishata radia allahu canha axaadiidta baabkan kada munaasibka u ah, aanu sheegina soo harmartay xagga hore uu ku xawilayo waxaa ka mid ah xadiidkii caaisha ee dhahayay wa kaana axabu اdiini ilayhi maa daama saaxibuhu calayhi waqad sabaqa fi lbaabi qablah baabka horuna inoogu soo horomaray wa can cumar bni الkhaطaabi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wali wasalam man naama can xisbihi min alleyl qofkii ka seexday xisbigiisii habeenkii ah intuu habeenkii ku tukan jiray qofkii ka seexda ee qur-aanka ayuu aqrisan jiray aw can shay-in minhu wax ka mid ah qofkii ka seexda qaarkii faqara'ahu oo aqriya maa bayna salaati اlfajri wa salaati الظuhr inta u dhaxaysa salaada duhurka iyo salaada mxua subaxa u dhaxaysa aqriya kutiba lahu waxaa loo qorayaa kaأnamaa qara'ahu min alleyl sidaa isagoo habeenkii aqriya oo kusoo jeedo oo kale baa loo qorayaa rawahu muslim waana wuxuu kusoo noqon doonaa raqم ألف ومiة اثنين وثمانين وعن cabdاللahi بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma qاla qاla lii رasuul الlahi صل ل sلم rasuulka allah wuxuu yidhi yaa cabdاللahi laa tkun mثla fulan cabdullahi oo hebel oo kale ha noqonin kaana yaquumu الleyl habeenkii buu tukan jiray oo fataraka qiyaama الleyl habeenka salaadiisii tukashadiisii buu ka tegay isiisu kale ha noqoninoo ka tegin qiyaamu leylka muttafaqun calayh waana wuxuu ku imaan doonaa laba goor buu soo noqon doonaa ستمية اثنين وتسعين iyo ألف ومiئة ثaلaaثة وستيiن marka nebigu slى الlaهu عليه وsلم wuu uga digaya cabduلlahi buu uga digaya tanoo kalena marka waa meelaha uu sheegi doono inay xantu ay banaan tahay لأnna xanta waxa l qofka waxaan raalli ka ahayn lagu sheego weeyaan marka naqصi baa kan kadana lagu sheegaya lakin digniin cabduلlahi uga qasdo uga digayo ka qasaya qasayaa nebigu sal ه عليه وsلم وعn caaishaةa radي allahu canha qaalat kana rasuul lah sal ly slm rsulka alle wuxuu ahaan jiray idaa faatathu salaa salaadu markay ka tagto min alleyli habeenkii min wajacin xanuun aw gayriha ama wax kale hawle iyo waxyaalo ku furma iyo uu uga tago sallaa min annahaari maalintii buu tukan jiray inta casharata rakca labiyo toban ragcadood buu tukan jiray rawahu muslim oo marka yani witriga ma qadayn jirin habeenkii wuxuu tukan jiray saddex-iyo toban ragcadood buu tukan jiray oo midi witri ay tahay marka witriga waa habeenku isagu ku khaas yahay e maalintii kolkuu qadaynayo kii habeenkii ka tegay mxuaha shafci buu ku khatimi jiray muslim baa wariyey wuxuuna ku imaan doonaa alif wa mia waxid wa hamaaniin baabun fi lamri bilmuxaafadati cala sunnati wa aadaabiha amarka la isfaray in la ilaaliyo oo la ogaado sunnadii iyo aadaabteeda sunnada nebiga sal ly slam iyo aadaabteeda iyo ku dhaqankeeda qaala allahu tacaala wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wamaa aataakum wuxuu idin siiyo alrasuulu sala allahu alayhi waali wasalam fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahuu ka reebtoonaada haaya dantadu waxay ku timid wax ku saabsan khanaa'imta iyo fe- iyo ku timid ku saabsan ayay ku timid marka oo wuxuu leeya wixii uu nabigu alay sala sl siiyana qaata wixii kalena iska dhaco iska reebana ka reebtoona marka waxaa alla wixii sunnadiisa oo dhan bayna shamlinaysaayo waa aayadda gaaban ee uguna koobid badan sunnada rasuulka sala alla alay slam ku camalfalkiisa ilan sunnada nebiga sal ly slm waxaan weeyaan wuxuu ama amray ama xalaaleeyey ama uu xaraameeyey un weeyaan wa qaala tacaala marka yani waxaa weya waxa alla wixii ka sugnaada nebiga sala allahu alayh waali wasalam waa in siduu yahay loogu camalfalo intii la kaga keli karo wa qaala tacaala wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wamaa yantiqu kuma hadlo nebigu sal l sl can hawaa can ilhawaa naf jeclays waxay naftiisu jeclaysato un iskagama hadlo in huwa maa huwa isagu wuxuu ku hadlaayo ma aha ilaa wayi loo waxyooda ma wax kale maaha waxiisa oo dhan waa wada waxyi ama qur'aan ahaada ama sunna ahaadee wa qaala tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayaqfir lakum dunuubakum waxaad dhahdaa haddii aad alla jeceshihiin iraaca aniga iraaca alla idin jeclaanaya idina dembi dhaafayeh marka aayadan waxay ku soo degtay oy jidka toosan baraysaa dad ku andacooda inay alla jecel yihiin marka ninkii alla jecelo alla jecelku wuxuu keenayaa rasuulkiisa sala allau alay slm uu soo diray oo la raaco markaasaa waxaana laga helayaa rasuulka raaciddiisana jeceyl alla uu qofka jeclaaday iyo dembigiisa oo loo dhaafo wa qaala tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kafiira laqad kaana lakum waxaa idinku sugnaaday fii rasuuli illahi sala allahu alay wala slm rasuulka alla uswatun xasana kudaasho wanaagsan qudwo iyo kudaasho wanaagsan buu idiin yahay rasuulka alla sal ly slam ee yani ku dayda weeyaan macnuhu yaana ku dayanaya liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira qofkii rajaynaya alle iyo maalinta qiyaamaha mise qofkii ka baqaaya rajaa-ilan labadaasba waa lagu mucaabaa alle iyo qiyaamaha qofkii ka baqaaya qofkaas eh, rasuulka alla ku dayanaya ee dikriga allana badiya lianna nebigu saasuu ah sala allahu aleyh waali wasalam wa qaala tacaala falaa warabbika laa yu'minuun falaa maya warabbika rabbigaagan ku dhaartay laa yu'minuuna mu'miniin run ama noqonayaan xataa yuxakimuuka ilaahay kaagaga xukuntamaan fii maa shajara baynahum waxa dhexdooda iskaga qasme ee muxuu ay garan waayaanee mushkilo ah dhexdooda dhacda uma laa yajiduu fii anfusihim haddana ayna ka helin naftooda dhexdeeda xarajan ciriiri ciriir iyo culays cuslaysi iyo qaadasho waa ayna ka helin wayusallimuu tasliimaa ay hogaansamaan oo qalbigu xarajan mimaa qadayta yani waxaad xukuntay culaysa culaysanayaan ayna ka helin wayusallimuu tasliimaa ayna u hoggaansamaan oo isdhiibaan isdhiibid iyo iyo hoggaansan taam ah kaamil ah markaas waxaa weeye aayadantadu waa aayad aad iyo aada u kulul weeyaano waxay ka hadlaysaa rasuulka sal lla ly slm waxaa la wici dadka muslimiinta ah dhexdooda dhaceen mushkila ba inay isagu isula yimaadaan marka kolkuu isagu noolaa isagaa daatan loola imaan jiray laakiin bacda wafaatihi kitaabkii iyo eh, qur-aanka ahaa iyo sunnadii uu la yimid yaa la ysula imaanayaa markaasna weliba kuma filla in qofku kolkii dadkii lagu kala xukumo sharciga alla inay fuliyaanoo wixii lagu kala xukumaya sida ugu kala baxaan uun keliya kuma fille inay weliba qalbigooduna arrintaa uu qaato raalli ku noqdaan ayaa la rabaa wa qaala tacaala fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا intaasaa marka sii go-ano weliba uu imaam nawowi radi allahu anhu gooyey marka wuxuu leeyahay haddaad ku doodaan wax wuxuun haddaad isku qabataan farudduuhu uceliya ila allahi warasuul aliya rasuulka xaggooda u celiya qaala alculamaa macnaahu ila alkitaabi wasunna ila allahi u celiya yani kitaabka alle u celiya wey rasuulka u celiya sunnadiisa u celiya weeyaan wa qaala tacaala marka wax alla wixii la isku qabtaba aan hebel isula tagna iyo aan gankado iyo aan sidana ila tag iyo waxaas ma aha war kitaabka alle iyo sunnada nebiga noo celiya oo aynu isla baarno taas weeyaan wa qaala tacaala man yuطic rasuula faqad aطaaca allah qofkii alla aeec rasuulka aطeecaayo alluu aطeecay leanna rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam isagu wuxuu ahaa waasito udhaxaysa alle iyo khalqigiisa udhaxeeya oo isku xidhaya buu ahaa marka waxyiga alluu soo tabin jiray wuxuu amraa waa wax alla uu amray wa qaala tacaala wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim siraaط illahi aladii lahu ma fi samaawaati wamaa fi lard adigu waxaad ku hanuuninaysaa dadka oo ku toosinayaysaa jidkii toosnaa ee jidka alla ah wa qaala tacaala falyaxdar aladiina yuqaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim tanna waa aayad iyaduna kulul oo goodi daran uu ku jiro marka wuxuu leey falyaxdar ha iska ilaaliyeen aladiina yukhaalifuuna kuwa khilaafaya can amrihi amarkiisa khilaafayaayo an tusiibahum fitna inay fitnadii ku dhacdo gaalnimo ay ku dhacaan aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab xanuun kulul uu ku dhaco wa qaala tacaala wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illahi walxikma isagoo ummahaat lmu'miniinka la hadlaya ridwaan ullahi calayhina iyo wuxuu yidhi wadkurna xuso oo ku camal fala maa yutlaa fii buyuutikunna waxa guryihiinna lagu aqriyayo oo min aayaati illaahi aayadaha alla ah waalxikmati iyo sunnada nebiga ah aayad all aayadii ah, kitaab iyo sa alla isugu cadfoo dhanba sidoo alimaamu shaafici radi allahu canhu uu yidhi xikmada waxaa laga wadaa sunnada nebiga laga wadaa sala allau alay wasalam marka sunnada nebigu waa waxyi la aqriyo sida qur-aanka loo aqriyo inay tahayba aadan u sheegtay waalaayaatu fi lbaabi kahiira وأma الأxاadiiثu fالأwl عn أbي هurayرaةa رadي الله عnه عn النبي صلى الله عليه وسلم qاal dacuunii maa taraktukum idaaya intaan idin daayaba intaan idinka aamusnahay waxay qodqodina oo su-aalaha iga daaya su-aalaha badan ee qodqodkood isnecbaayoo waxaan lagu waajibinin ummadda in su-aalkooda sababtiisa lagu waajibiyo ama waxaan laga xaaraamaynin su-aalkaa sababtiisa loogu xaraameeyo ayuu ayuu necbaa nebigu sala allahu aleyh waali wasalam hadalkanna wuxuu yidhi mar oo muxuu ahay kolkuu yidhi alla xaj buu idinku waajibeeyey xajiya uu yidhi yaa nin muxuu ahaa baa kacay oo markaasi wuxuu yidhi ma sanad walbababaa yaa rasuul allah markaasuu yidhi haddaan haa dhihi lahaa wa idinku waajibi lahaydoo ma aydan kari karteen ee xajku waa hal mar keliya cumrigee su-aalkaa badan noocaas oo kale iga dhaafa inamaa ahlaka man kaana qablakum waxa uun halaagay dadkii idinka horreeyey kasratu aalihim su-aalahooda badnidoodii su-aalo badnidoodii ayaa halaagay waاkhtilaafuhum iyo khilaafkoodii calaa ambiyaa'ihim ambiyadood ay khilaafi jireen kolkii wax la amro bay sideen yeellaseen ka waxaasay dhihi jireen sidii kuwii saca gawraca la yidhihee sac waa sidee midabkiisu waa sidee sidee buu egyahay ee goortii dambe tilmaan muxuu ahaayey gaar ah oo yeelay marka haddii socon iska gawrici lahayna waa ku filan lahay faidaa nahaytukum can shayin markaan wax idinka reebo waxa iska daaya idin idhaaho fajtanibu ka fogaada ka fogaado oo sababka isaga soo jiida kolay ku tahay hala imaanina waidaa amartukum biamrin wax markaan arrin idin farana faatuu minhu kala imaada ma stadactum intaad karaysaan muttafaqun caleyh marka sidaa macnaheedu waxaa weeye amarkiiyo nahyiga waxaa xoog badan nahyigaa xoog badan nahyiga isaga waxaa laleeyahay ka fogaada kaase sidaad u keli kartaan ula imaada baa laleeyahay الثاني عن أbي نجيح العرباض بن ساryة رضي الله عنه qاaل وعdnaa رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم waxaa na wacdiyey rasuulka allaa na wacdiyey mawcidaة baliiغة wacdi oo xeel dheer buu na wacdiyey wajilad minha alquluub qalbiyaalkii ay la cabsadeen wadarafad minha alcuyuun indhihiina ay la ilmeeyeen oy la qulquleen faqulnaa markaasaan waxaan idhi salaadii subax markeeda tukaday bayna ahayd buntuu kacay yuu aada iyo aada wacdii eh, baliiq ah u jeediyey markaasaan waxaan idhi way dareemeen oo siduu u hadlaayay bay dareemeen oo kaasi waxay yidhahdeen yaa rasuula allah kaannahaa mawcidatu muwadicin fa awsinaa waxaad moodaa wacdigaankada caadi ma aho waxaad mooddaa nin namacsalaamaynaya oo naga tegaya wacdigii baadyaad moodaaye nala dardaaran qaala markaasu wuxuu yihi uusiikum bitaqwa allah waxaan idinkula dardaarmayaa alla ka cabsi waasamci waataaca maqal iyo amar qaadasho madaxdiinna wixii sharciga khilaafin aada maqashaan hadalkooda oo amarkooda qaadataan oo fulisaan wain ta'amara calaykum haba idin madax noqdo cabdun xabashiyun addoon xabashi ihi haba idin madax noqdo eh nin kasta oo marka idin madax noqdo oo diintaa laydinku hogaaminayaba reer hebel ma aha iyo reer hebel baana xukumaya iyo wacaas iyo iska dhaafo oo u hogaansama wainahu xaalkuna wuxuu yahay man yacish minkum qofkii idinka idinka mid ahee noolaada fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan kaiiran khilaaf fara badan yuu arki doonaa khilaaf oo marka ku saabsan ama xagga ra'yiga iyo caqaa'idda iyo madaahibtiiyo ku saabsan ama xagga camalka iyo dhaqanka iyo madaxtinimada tartankeeda ku saabsan facalaykum bisunati wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiin qabsada sunnadayda iyo sunada khulafada raashidiinta ee hanuunsan sunnadooda qabsada caduu calayhaa ku qaniina binawaajidi gawsaha ku qaniina ama micyaha ku qaniina wa iyaakum wa muxdathaati lumuur kala ilaaliya idinka iyo arrimaha cusub gadaalka iman doona ee dadku ay diinta kusoo dari doonaan iska ilaaliya fa ina kula bidcatin dalaala bidca oo dhaniba lumitaan weye wax bidca xasana la yidhaahaayo ma jirto rawahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala tirmidi baa wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan saxiix weeyaano asheikhu alalbani yaa ku raacay oo wuxuu ku saxiixiyey saxiix aljaamic sagiir iyo irwaaء اlgaliil annawaajidu bidali اlmucjama alanyaab waa micyaha wa qiila aladraas may waa gawsaha ayaa layidhi taasaana tanaana mashhuura inay gawsaha tahay wa aلثالث xadiidka saddexaad can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wali waslama qaal kulu ummatii yadkhuluuna اljannata ila man abaa ummadayda dhammaantood jannay geli doonaan ilaa qofkii iska diida mooyaane qiila markaasaa waxaa yidhi waman ya'baa yaa rasuula allah oo yaa diidi kara janna janno yaa diidaya qof janno soo gal laleeyahay oo diidaya miyaa jira qaala markaasu wuxuu yidhi man aطaacanii dakhala aljanna qofkii aniga ateecaayo jannuu gelaya waman casaanii qofka anigu caasi caasigaroobo amarkayga qaadan waaya sunnadayda garab maraana faqad abaa waa diiday janno janno isagaa iska diiday rawahu muslim marka jannada qofka diidaya waa qofka sababkii lagu geli lahaa ee sunnada nebiga sal alla alay slam raacitaankeeda diiday weeyaan araabic xadiidka afraadna waxa can abi muslim wa qiila abi iyaas salamata bni camr bni alakwaci radia allahu canhu ana rajulan akala cinda rasuuli illahi sala allau alayh waali wasalam bishimaali nin baa nabiga alla sala alla alay slam agtiisa bidixda wax ku cunay fa qaala markaasuu yihi kul biyamiinika midigtaada ku cun marka qofkii la arko isagaoo bidixda wax ku haysta ama ku cabaaya ama ku cunaaya waa inaa lawaaniyo si tartiiba loogu sheego la yidhahdo midigta ku qabso qaala markaasuu yihi laa astatiicu ma karaya buui kadhabna ma ayna ahayn qaala markaasuu yihi nebigu sala allau alيyh wali wasalam lastatacta hakarin hakarin idab alleh marka habaar weeyaan maa manacahu ila alkibru kibir iyo isla weynan mooyaane wax kale uma diidin ninkaasuna waxaa la dhihi jiray busr raaci lcayr baa la dhihi jirayoo munaafiq ma aanu ahayne laakiin nin iska baadiyo iska qalabsano mar dhow diinta marka soo galay oo wuxuu iska iska jaahila kibirkii baa weli ku jiray see lagula hadli karaa ayay ka ahayd famaa rafacahaa ilaa fiihi xagga afkiisa weligii ma aan usoo qaadin oo weli wax ma ku cun halkii isla markay baktiday rawaahu muslim xadiidkana muslim baa wariyey waxaanu ku iman doonaa lix boqol iyo toban iyo saddex iyo toddoba boqol afartan iyo kow labada gooroo dambe soo noqon doona insha allah marka sidaa macnaheedu waxa weeye qofkii sunnada nebiga sala allahu aleyh waali wasalam qaadan waayaayu wuxuu mutay in la habaaro wa alkhamisu can abi cabdillahi nucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali slm rasuulka allaan maqlay yaquul isaga oo leh latusawunna sufuufakum walle safafkiina waad hagaajinaysaan wa alkhamisu can abi cabdillahi nucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali slm rasuulka allaan maqlay yaquul isaga oo leh latusawunna sufuufakum walle safafkiina waad hagaajinaysaan aw la yukhaalifana allahu bayna wujuuhikum ama alle wuxuu kala bedelayaa wejiyaalkiina wejiyaalkiina alla iskhilaafsiin doonaa haddii kale safka aad hagaajinaysaan wejiyaalkiina iyo alla iskhilaafsiin doonaadaasu laba arrimood bay labadaba ku suurowdaa midi waxa weeyaan in alla nacayb isu gelinayo wejiga kala dadbaayaan oo colaad ay isu qaadayaan oo isnacayaan aan wejigiisa siinaynin oo midba ka kale kasii jeesanaayo midda kalena waxa weeyaan inuu alla masakhayo oo wejigiisa iyo qadaadkiisa uu alla isku bedelayo muttafaqun calayhi isna wuxuu ku imaan doonaa kun siddeetan iyo sagaal buu mar kale ku imaan doonaa wa fii riwaayati limuslimin kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yusawi sufuufana rasuulka alla safuufyaalka iyaga yuu hagaajin jiray xataa kaأnamaa yusawi biha alqidaax sidii isaga oo ku hagaajinaya alqidaax yani sihaan qul samay ama fallaan u sheeg isagoo ku hagaajinaya sida ku toosinaya oo kale oo saasoo kale unoo hagaajin jiray xataa idaa ra'aa anaa qad caqalnaa canhu ilaa uu ka ka ka maleeyey oo ay kala noqoto inaan ka fahmnay oo hadda kadib aanan ina la tootoosiyo ina la hagaajiyo aanan u baahnayno annagu aan isku filannahay oon qaadanay rasuulka sala allahu alay waslam intii muddadii uu naga soo shaqaynayay siduu nooga soo shaqaynayay aan ka fahamnay oo inuu iska daayo marka uu ku sigtay uma kharaja yowman maalin buu soo baxay fa qaama waa istaagay meeshii uu ku tukanayay buu istaagay xataa kaada an yukabbir ilaa uuga dhowaaday inuu takbiirto oo xidho fara'aa wuxuu arkay gadaal buu wax ka arki jiray ila nebigu sal l sl mucjizaadkiisa bay ka tahay salawaatu llahi wasalaamu calayh wuxuu arkay rajula nin oo baadiyan sadruhu xabadkiisu soo baxsan yahay nin xabadka wax safka kala soo baxsan ayuu arkay hadduu sufuufta dhantada uu arki lahaa gaar ahaan nimanka sacuudiyiinta culamadoodii iyo dalabatulcilmigoodii iyo asaatidadoodii iyo masjidkana hadda aan kula tukan aada bay sufuuftoodu u xun tahay oo aad ba waxaad moodaa waxuun ku dadaalayaan isla sinaanshaha laakiin kala isu dadhowaanshaha aad bay ugu xun yihiin fa qaala markaasu wuxuu yidhi cibaad allah addoomiha allow latusawunna sufuufakum walle sufuuftiinna waa simaysaan oo waa hagaajinaysaan aw laa yukhaalifana allahu bayna wujuuhikum ama alla wuxuu iskhilaafsiinayaa wejiyaalkiin oo sababku marka ku yimid hadalkankadu yaa sidaa ahayd safafka marka hagaajintooduna safafta toosintooda iyo rasayntooda labadaasa labada uu fari jiray labadaba nebigu sala allahu alayh waali wasalam wa can abi muusa radia allahu canhu abu muusa alashcari cabdullahi bni qays radia allahu canhu qaal ixtaraqa baytun bilmadinati calaa ahlihi min alleyl waxaa gubtay guribaa ciddiisii ku gubtay dadkiisii ku gubtay habeennimo oo madiina ah falamaa xudiثa rasuulu llahi salى اlه alay slam bishaأnihim markii looga warramay rasuulka alla sal ly slam arrinkoodii yuqaala yidhi ina haadihi الnaara caduwu lakum midantada dabkii nacab bay idin tahay waa idin nacab tahay ilan waxaad tihiin naagti hareefadeedii dadkeedii baa tihiin naarti iyo jannadu waxay dad bay isu yihiin dararteyn bay isu yihiin marka idinma jecla siday naag waliba naagta lala qabo carruurteeda u necabta oo kale idiin necab tahay marka dareen bay leedahay fa idaa nimtum markaad seexanaysaan fa adfi'uuha cankum iska damiya markay way soo hulaaqaysaayo idaa nafteeda idinsoo doonanaysa siduu dhagxanta uu u sheegay alla subxaanahu wa tacaala inay jiraan qaar alla ka cabsado alla kacabsigiisa daraaddii la dildillaaca ama la soo dhaca kuwaas sidaas oo kale bay naartuna iyaduna ay dareen u leedahay baashantada wasaqada la yidhaha qoratadana waa kuu sheegay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam inay dadka ku afuufi jirtay ibraahim salawaatu llahi calayhi salawaatu ullahi wasalaamu alayhi wacalaa nabiyina wacalaa saa'ir alambiyaa kolkay xayawaanaadka kale iyo noolayaasha kale oo dhan isku dayayeen inay ka baktiyaan iyo ku shidaysay marka waxyaalahan kada makhluuqaadka ahee aan bani aadamka ahayn aan moodayna inayna dareen lahayn dareen bay leeyihiin rabbigood uu og yahay qaar maxay isugu jiraan kaafiriin ihoo gaalada la saf ihi iyo qaar muslimiinta la saf ah leeyihiin siduu nabiguna sala allau alay wala slm u sheegay geedaha inuu ka mid yahay geeda qarqad la yidhaaho yahuudda la jiro yahuudda u hiliyo akhiru zamaan markii ay yahuuddi iyo muslimiintu ay dagaalamaan ee dhagxanta iyo dhirtuba ay ka wada hiiliyaane kii ku gabada ay muslimiinta u sheegaan oo yidhaho war muslimow yahuudi baa gadaasheeda ku gabanaya kaalay dil uu geedka qarqadka la yidhaha isagu wuu qarinaya waa geedkooda marka waxaa weeye xadiidkan kada waa muttafaqun calayhi wuxuuna kusoo noqon doonaa raqam alf wa sitmiya ثلاثة وخمسين السابع عنه رضي الله عنه أبي موسى يعني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم wuxuu la mid yahay xaaladiisu ay ka dhigan tahay wuxuu alla igu soo bixiyey oo hanuunka iyo cilmiga xaaladiisu waxay ka dhigan tahay ka mahali kaysin sidii xaalad roob oo kale asaaba ardan dhul helay fa kaanat minhaa ka mid ahayd dhulkii daa'ifatun tayiba qayb wanaagsan oo ciid fiican leh qabilat almaa biyihii aqbashay oo cabtay fa ambatad bixisay alkala'a daaq iyo walcushba alkahiir doog fara badan doog fara badan bixisay wa kaana minhaa ay ka mid ahayd ajaadib meela muxuu ahay godad ah dhagxan oo xufar ah amsakat ilmaa biyihii qabatay oo iyadoo aan liqaynin fa nafaca allahu biha annaasa dadka alla uu ku anfacay fasharibuu minha ay ka cabeen wasaqow ay waraabsadeen wazaracuu ay ku beerteen oo intay keliya ka jeexdeen kolkay buxayraad noqnoqdeen ay muxuu ahayey beer ku waraabsadeen xoola ka waraabsadeen wa asaaba طaa'ifata minhaa ukhraa uu helay qayb kale oo dhulkii ka midana innamaa hiya qiicaan waxa un weeye iyadu meela muxuu ahay muxuu ahay bannaana oo siman oo ciid ah tamuuxley ah laa tumsiku maan biyo aan qabanaynin leanna ma godne eh ma dhagxanna ma lehe walaa tunbitu kala'an daaqna aan bixinaynin leanna turaab ma leh waa rimaal fadalika kaasu wuxuu ka dhigan yahay mathalu man faquha fi diin illah qofkii ku kasmaystay diinta alla wa nafacahu uu anfacay alla ku anfacay bima bacathani illaahu bihi wuxuu alla igu soo diray alla ku anfacay oo diintii qaatoo bartay facalima bartay oo wacallama baray kaasuu kii hore buu ka dhigan yahay ee dhulkii ciidda wanaagsan lahaaye isna biyihii cabbay ee kulaylkii oonkii iskaga reebay ku intifaacay daaqii iyo soo saaray beerihii iyona soo saaray oo khalqigana ku intifaaceen wa mathalu man lam yarfac bidalika ra'san qofkii arrintaaba madaxa aan kor ugu qaadina yacni arrintaas aan isagu ku taqadumin oo aan ku sharafoobina isaguna sidkii weeyaan kii labaad wey intuu bartay laakiin aan ku camalfalaynin oo isagu aan darajo ku gaadhin iyo walam yaqbal yani wa mathalu man lam yaqbal waa kii saddexaade qofka aan aqbalin aan qaadaninba huda allahi aladii ursiltu bihi anuga alle alle ugu soo dirayba si uu iskaga jeedsaday kaasoo kale waa kay ku magacaabaan kufrulicraab ay culamada tawxiid ku magacaabaan weeyaan saddexdaas kale la kala mid yihiin marka qofkii cilmiga sharciga bartay ee dadkana baray kuna camal falay isagu wuxuu ka dhigan yahay dhulkii ciidda wanaagsan lahaa ee isagu ku intifaacay roobkii khalqigiina alla ku anfacay qofkii intuu bartay diinta cilmigii diinta intuu bartay dadkana muxuu ahaaye bara isagu aan ku camalfalaynin aan isagu darajo ku gaadhininna oo dadku marka cilmigiisa ay ku camalfalaanna wuxuu ka dhigan yahay eh, muxuu aha middii labaad oo dhulkii dhagxanta godad godadka ahaayee biyaha qabtay ee dadku ay ku intifaaceen marka kaasoo kale waa ka lagu sheego inuu yahay bahashan dubaalada oo kale uu ka dhigan yahay iyo dadka oftamisaa iyaduna waa isgubtaa kii saddexaad ah qofkii aan qaadaninbaba sharciga allaba aan iskaba xilsaarin waxba ka baraninna wuxuu ka dhigan yahay dhulkii muxua biyuhu ay orodka ku dhaafayeen ee aan waxbana bixinayn isaguna aan ku intifaacaynin muttafaqun calayhi wafaquha bidami lqaaf cala almashhuuri waqiila bikasrihaa ay saara faqiihan fiqhiguna marka waa kasmada fiican weeyaan xadiidkuna waxaa weeyaan wuxuu ku imaan doonaa raqam alf ثulثumiya ثamaaniya وasabciin mar labaad kusoo noqon doonaa الثaaminu can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canهuma qala qala rasul lah sal ه alay slam mahalii wamahalukum xaaladayni xaaladayda iyo xaaladiinu waxay ka dhigan tahay sida aan isku nahay saa idinku laftiinna u halaagaysaan iyo sidaan halaaga aanu idinka celinayo waxaan ka dhigannahay ka mahali rajulin sidii nin oo kale awqada naaran oo dab shiday fa jacala ay bilaabeen aljanaadibu kabajaaga iyo wa janaadib waa jamcu jundub jundubkuna oo kabajaaga waalfaraashu iyo balanbaalistu yaqacna fiihaa inay naartaa ku dhacaan waxaun arkaysaa midabka cad iyo iftiinkaas arkaysaa wuxuu yahay ma garanayso isku daadinaysa soo raacaysa iftiinkaasun wa huwa yadubuhuna canhaa yani yamnacuhuna wayaxjuzuhuna canhaa isna buu ka celinayo kaasaan ka dhigannahay wa ana aakidun bixujazikum anigu guntigiinaan idin hayaa can inaar naartaan guntiga idinka hayaa waxa ku dhicinaan ilah waa idinka celinayaa wa antum tafallatuuna min yadii idinkuna gacantayda min yadaya gacmahayga ayaad ka baxsanaysaanoo naartaad isku tuuraysaan rawah muslim maelkaa uu sameeyey nebigu sala allahu alayh waali wasalam bal u fiirsada waxa inaga aan ka dhigannahay kolka la inoo fiiriya rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam muxuu ahaa gara garaadkiisa inaga garaadkan iyo isago waxu fahmayna waxay ka dhigan tahay balanbaalis iyo kabajaa iyo hamatulhamaga waxa aan nidhaahno iyo bani aadamku halkay isu joogaan oo kale ama kaba sii sarraysa ayaan isu joognaa marka isagaa garanaya rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam maslaxadeenna isagaa garanaya waa ka allana uu yidhi wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun allaa idin garanayo maslaxadiinna iyo garanaya idinku ma garanaysaan dantiinna marka danteenna iyo khayrkeennuba waxay ku jiraan wixii sharcigeennu uu inoola yimid oo aan raacno oo aynaan caqli keenah oo caqligeenna qaasirka iyo waxaynaan ku qiyaasanine caqligeennu marka sharaf wuxuu yeelanayaa kolkii uu wixii sharcigu uu la yimid intuu fahmo uu qaato oo ku dhaqmo rawahu muslim aljanaadib waxaa weeye naxwu ljaraad jaraadka lamida bahalka ayax lamida wey oo kabajaaga weeyaan wlfaraash wاlfaraashu hada huwa almacruuf aladi yaqacu fi الnar waa midkan la yaqaana dabka ku dhacaya wاlxujazu jamcu xujza wa huwa macqid اlizaari wasaraawiil meesha lagu xidho guntiga iyo surwaaladii lagu xidho ee wasadka ah ayaa xujza la yidhaahaa الtaasicu canhu radia allahu canhu yani can jaabirin radia allahu canhu qaala ina rasul lah sal ly slam amara bilacqi اlasaabici wالsaxfa rasuulka allah wuxuu faray in la leefo faraha iyo xeedhadaba xeedhadana la murdiyo farahana la leefo oo aan waxba cuntaa laga tegin waqaala wuxuuna yidhi inakum laa tadruuna fii ayiha albaraka idinku ma garanaysaan midkooda ay barakada ku jirto ma kan farihiinna ku yaal yaallaa mise waa kan xeerada ku harhadhay mise waa kaad cunteen mise waa ka idinka dhacay ma garanaysaan waxba marka ha ka tegina waxa weeye rawaahu muslim ayaa wariyey wuxuuna ku imaan doonaa raqam miya wa hamsiin wa fii riwaayatin lahu riwaaya kaloo muslim ku taalana waxaa ka mid ahayd idaa waqaca luqmatu axadikum midkiin luqmadiin marka midiisu markay dhulka ku dhacdo falyaaqudaha ha qaado falyumid ha ka tirtiro maa kaana biha min adan wuxuu ku yaali ee wasakha ha ka tirtiro oo waliyaakulha ha cuno walaa yadachaa lishayaan yaanu shaydaanka uga tegin shaydaanka yaanu u walaa yamsax yadahu bilmindil yaanu kuna tirtirin gacantiisana istiraashada yaanu ku tirtirin xataa yalcaqa asaabicahu ilaa farihiisa ka leefo farihii oo cuntadii ku taaltaallo yaanu biyo raacinin ama aanu tuwaalka ku tirtirin ilaa uu horta ka leefo ama qof kale uu leefsiiyo siday riwa kale eh, dhihi doonto fainahu laa yadri fi ayi طcaamihi اbaraka lannu isagu ma garanayo طcaamkiisa juska ay barakadu kaga jirta eh, barakaasi kolleyba ku jirta wa fii riwaayatin lahu riwaaya saddexaad oo muslim uu leeyahayna waxay ahayd ina shayطaana yaxduru axadakum cinda kuli shayin min sha'nih shayطaanku waa la joogaa midkiin arrin kastoo arrimihiisa ka mida kolkuu samaynayaba hadduu wax cunaayo hadduu wax cabaayo hadduu masquul galayo hadduu seexanayo hadduu xaaskiisa la kulmayo meel walba iyo wax walbuu qabanayaba shayطaan waa ku laban yahay xataa yaxdurahu ilaa uu kala joogo cinda طcaamihi markuu wax cunaayana faidaa saqaطat min axadikum luqma midkiin markay ka dhacdo afgelisku uu ka dhaco falyumid maa kana biha min adan haka zuuliyo haka tirtira wixii ku yaalla ee wasakh ah falyakulha ha cuno walaa yadachaa lishayطaan yaanu uga tegin shayطaan shayطaan baa ilan qaadanayo oo cunaya marka shayطaankuna cadowgiis weeyaane alcaashir can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaama fiina rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama bimawcida rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam dhexdeeyada isla taagay wacdi fa qaala wuxuu yidhi wacdigiisi ka mid ahaa yaa ayuha annaas wardadiihow inakum maxshuuruuna ila allahi tacaala xufaatan curaatan gurlaa idinku waa laydin soo ururin doonaayoo alle xaggiisaa laydin soo ururin doonaayoo laydin hor keeni doonaa idinka oo kabala oo qaaqaawan oo buuryo qab xufaatan waa jamcu xaafi xaafiguna waa ka kabahla curaatanna waa jamcu caari waa qofka qaawan qurlanna waa jamcu aqral aqralna warka waxaa qofka aan gudnayn kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna inaa kunaa faacilin markaasu aayaddantada soo deliishaday nabigu sal ly sl arrinta iyada ah wuxuu ayadduna ay leedahay sidaan markii u horreeyey een abuurayna u bilownay ayaan ku soo celin doonaa marka dadku kolkii hore la abuuray ay soo dhasheen qof kaba qaba iyo qof dhar qaba iyo qof gudan midna kuma jirin marka siday ahaayeen baa lagu soo celinaya wacdan calaynaa ballanqaad oo dushayada weeyaan innaa kunnaa faacilin annaguna aan samaynayn alaa wa ina awala alkhalaa'iqi yugsaa yowma alqiyaamati ibraahimu sala allahu alayhi wasalam war hooyaay khalaa'iqda qofka ugu horreeya dhar la siinaya la huwinayaayo maalinta qiyaamaha waa ibraahim ibraahimna waxay sidaa ku noqotay baa la yidhaahaa wuxuu ahaa dar alla loo qaawiyey markii oo dabka lagu ridaayey markaasuu alla wa watacaala isagana ugu abaalguday makhluuqaadkii kale oo wada dhar la makhluuqaadkii kale oo wada dhar qaba isaga la qaawiyey dan alla loo qaawiyey markaas makhluuqaadkii kale oo dhar la in isagana dhar la huwiyo marka rasuulkeena sala allahu alayhi waali wasalam arrintaa inuu soo gelayo iyo inaanu soo gelaynin midkaa u eg tahay inaanu soo gelaynin bay og tahay leanna dadkuu la hadlaayaa inanaa maanu aanu wuxuu yidhi inakum idinku waa laydin soo ururinaya idinkoo sidaasa marka isagu waa inaanu ku jirin salawaatu llahi wasalaamu caleyh oo ibraahimna marka isagu kasii fadli badan yahay oo ibraahim xataa <clears throat> dadka horta hore qaawani lagu soo bixinaya uu kamid mid yahay isaguse eh, muxuu aanu dadkaa ku jirin alaa wa wainahu sayujaau birijaalin min ummati war hooyaay xaalku wuxuu yahay in la keeni doono rag oo ummadayda kamid a ah. fa yu'khadu bihim lala qaadayo daata shimaali dhanka bidixda dhanka bidixda naarta jidka loo aada ah walciyaadu billah yaa lala aadi doonaa fa aquulu markaasaan dhahaya isagoo rasuulku sala alla alay slam barkadiisii kor taagan oo ummadiisa ka waraabinaya yaa markii muxuuha ay ku soo baxaan oo calaamadii ummadiisana ay leeyihiin oo calaamadii wuduu'a ay leeyihiin ayaa dhexda malaa'iga uga baxaysaayo markaasay dhanka bidixda ay la aadayaan faqulu markaasaan waxaan dhahayaa yaa rabbi asxaabii rabbi waa asxaabtaydii asxaabta marka uu sheegayaana asxaabta caamka ah ummadiisa inuu yahay iyo asxaabtiisa khaaska ahayd inuu yahay labadaba waa suurowdaa laakiin asxaabta rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam in yar oo riddadii iyo waxyaalaha dhex gashay mooyaane oo marka asxaabnimadiiba ay ka zuushay mooyaane intoodii kale jidkiisii bay ku taagnaayeen oo jidkiisiibay ku dhinteen marka asxaabtanteeda uu sheegayo inay ummadiisa uu ka wado ayaa u eg tahay fa yuqaalu markaasaa waxaa lay dhahayaa innaka laa tadri maa axdathuu bacdaka adigu waxba kooma ogin waxay la yimaadeen adiga dabadaa jidkii aad kaga tagtay ma ayna ku soconin kuwankadue jidkiiba dib uga noqdeenoo balaayo kalay sameeyeen faaquulu markaasaan dhahayaa kamaa qaala alcabdu saalix addoonkii saalix ahaa siduu yidhi waa ciise eh kolka la weydiiyey ee la yidhi ma adigaa dadka ku yidhi aniyo hooyada ilaahya naga dhigta tada uu dhihi doono oo kaga tabari doono isku beriyeeli doono taasoo kaleana dhihi doona oo uu yidhi wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falamaa twafaytanii kunta anta raqiiba calayhim waanta calaa kuli shayin shahiid in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta caiizu xakiim intaas oo ciise uu dhihi doono yaan la dhihi doonaa buu yidhi wakuntu calayhim shahiidan marag baan ku ahaa maa dumtu fiihim intii aan la joogay falamaa tawafaytanii markaad oobsatay kunta anta raqiiba calayhim adiga ah midka marka arrimahooda ilaalinayo la socday an waxba maana ka ogeyn wa anta calaa kulli shayin shahiid in tucadibhum fa inahum cibaaduk haddaad cadaabto waa addoommahaaga iyo wax kaa celinayaa ma jiro wain takfir lahum haddaad u dambi dhaaftana fa innaka anta alcasiizu alxakiim fa yuqaalu lii markaasaa waxaa lay doonaa inahum lam yazaaluu murtadiina calaa acqaabihim mundu faaraqtahum iyagu mayna ka zuulin inay cirbahooda yani gadaashooda halkay ka yimaadeen ee gaalnimadiiya inay dib ugu sii noqonayeen tani intaad ka timidba muttafaqun calayhi wa gurlan ay hayru makhtuuniin alxaadi cashara can abi saciid cabdillahi bni mugafal radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali w slam can ilkhalfi rasuulka alla wuxuu nahiyey finiinka finiinada dhagax yar inta faraha iyo lagu qaado laisku tuuro kaasaa khalfi la yidhaahaa wa qaala wuxuuna yidhi arrintaa ku cileeyey rasuulku sala allahu alayh waali wasalam kolkuu nahiyinayey innahu laa yaqtulu sayda ugaar ma dilo finiinku ugaar waxba kama taro walaa yanka-u lcaduwa cadowna ma dhaawaco cadow wax ma yeelo oo marka faa'iide ma leh wa inahu yafqa'u lcayna isha ayuu bajiyaa qofku intuu isha kaga dhaco isha ka ridaya wayaksiru sina iligana waa jabiyaa muttafaqun caleyh marka darar buu leeyay waa darar maxdi ah dhibaato inuu geysto oo dadkan kale ku ciyaaraya isku finfinaynaya midkood ama qof kale oo meesha iska jooga intuu ku dhaco uu waxyeelo waa suuroodo il ka jabiyo il ka rido laakiin cadow iyo ugaar iyo wax kale oo wax ka tarayaa ma uu jiro marka shayna kolba haddii uu yahay dhibaato oon maxdiya uu yahay oo faa'iido aanu lahayn xaraam buu noqdaa <clears throat> waxaa kaloo lamid a ah hadday e, dhibaato iyo dheefintu labadaba leeyahay ay isla eg yihiin ama dhibaatadiisu badan tahayna xaraam buu noqdaa marka shayga xalaasha noqonayaayo waa shaygii ama nafci khaalisa ah oo aan dhibaato lahayn ama nafcigiisu dararkiisa ka badan yahay afartaa shayba marka arrimuhu shantaasay noqdaan saddex xaraam bay noqdaan labaan ba xalaala <clears throat> wa fii riwaayatin riwaayo kale oo sababkii cabdullahi bni muqafal radia allahu canhu uu ku wariyey xadiidkan kada tilmaamayana waxaa ku sugnay ana qariiba libni muqafalin khalaf nin qaraabo u ah cabdullahi bni muqafalkan saxaabiga ah yaa finiintamay meesha cabdullaahi uu fadhiyey majliskiisii buu ku finiintamay fanahaahu waa u diiday oo iska dhaafuryaa wa qaala wuxuuna yidhi xadiidkii buu u wariyeyoo ina rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nahaa cani alkhalfi rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam wuu nahiyey finiinka wa qaala wuxuuna yidhi innahaa laa tasiidu saydan ugaar ma ugaarato uma caada ninkii isagaan dhallinyaraabuu ahaaye wuxuu cabdullaahi ka filaayay hadii u sheegay nahyigaa rasuulka sala allau alay waslam oo xadiidkii naskiisina u wariyey inuu iltizaamo oo <clears throat> uu iska dhaafo <clears throat> laakiin ma aanu yeelina mar labaad buu arkay marka isagii oo arrintii ku noqday oo haddana filintamaya faqaala markaasu wuxuu yidhi uxadiثuka ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalih waslama nahaa canhu ثuma cudta takdif waxaan kaaga warramayaa rasuulka alla sala allahu alayh waali slam inuu arrintan tada reebay markaasaad ku noqoto ee finiinaysaa laa ukalimuka abadan weligay dambe kula hadli maayo waa gooyey marka waa gooyey marka ninkii qofkii sunnada rasuulka sala allahu alayh waali slam inta loo sheego raaci waaya wuxuu mutaa in la gooyo oo aan lala hadlin oo dar alle loo gooyo xiriirka loo jaro sidii hadda ka hor aynu soo maray rasuulkaa sala allahu aleyh waali slam ninkii uu ku wacdiyey sunnada inuu laazimo oo diiday inuu habaaray cabdullahi bnu cumarna radiallahu canhu waaba ka sii daraayo wiilkiisa oo arrin uu nabiga sal lla alay slm ka sheegay ka cudur daartay waabu nacladay waanu gooyey ilaa u ka dhintayna ma aanu la hadlin marka hadal la-aantantada aanu cabdullahi bnu muqafal uu yihi weligay kula hadli maayo tanoo kale midda uu nahiyey nebigu sala allahu aleyh waali wasalam ma aha ee uu yidhi saddex maalmood wax ka badan in qofku walaalka uu ka aamusnaado aanu la hadlin ma banaana tanna wuxuu leeyahy saxaabigaas weligay dambe kula hadli maayo waana kaan soo maray saddexdii nin dagaalkii tabuuq ka hadhay in uu faray rasuulku sal lla sl inaan lala hadlin konton beri marka taas oo kale nooca sidaas oo kale ee qofku uu dad qofka uga aamusaya dar alla yani sharcigu uu meel ka jabiyey daraaddi uga aamusayo ugu cadhoonayo u goynayo taasi midda la iska nahiyey maa midda la iska nahiyey waxaa weeyaan wax adiga naftaada ku saabsan qof aad isku xanaaqdeen ama wax kugu bi'iyey inaad e, goyso oo aadan la hadlin taasu xaraam weya lakiin qof sharciga meel kaga dhacay isaga waa inaad goysaa wa an caabis bni rabiica ra'aytu cumara بن alkhaaabi radia allahu canhu cumar bn khaaab baan arkay radia allahu canhu markuu amiiru lmu'miniin ahaa yuqabilu yuqabilu alxajara yani aswad xajar aswadka isagoo dhunkanaya wayaquulu oona dhahaya إني aclamu anaka xajarun maa tanfacu walaa tadur anugu waan ogahay inaad dhagax tahay aan waxba taraynin waxbana dhibaynin wax awood aan walowlaa anii ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama yuqabiluka maa qabaltuk haddii aanan arki lahayn rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam oo ku dhunkanayana kuma aanan dhunkadeen muttafaqun caleyh ee waxaan kuu dhunkanaya marka itibaac lirasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam weeyaan mooyaane waxaad adigu awoodahood leedaha haddaan ku dhunkada aada ii tarayso haddaan ku dhunkan waayana aada yeelaysaayo ma uu jiro arrintaa uu leeyahay cumar radia allahu canhu xajarka uu kula hadlaayo dadkuu maqashinaya xajarku ma maqlaaye mawsimka xajkoo la isugu yimid isaguna madax uu ka yahay ayuu dadka tusaale siinayaayo uu u sheegayo u faa'iideynaya dhagaxna maxaa loo dhunkanaya marka waxaa loo dhunkanayaa waa rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam yaa lagu raacaya rasuulkana sala allahu alay slam allaa faray allaa faray in marka sidaa la yeelo taas cumar hadda uu leeyahayna ma anfinayso in faa'iide uu leeyahay dhagaxankadu ma anfinayso faa'iido waa leeyahay oo axaadiis eh, sugan ayaa ku soo aroortay in dhagaxan xajar aswadkan kada iyo maqaamu ibraahim labadaba janno laga keenay oo yaaquut yaaquutka jannada kamida ay yihiin oo xajar aswad kankada uu cadaan badnaan jiray oo korkii hore uu aada u caddaa barafka oo kale uu ahaa oo markaas eh, dadka bani aadamka ah eh, gacantooda taataabanaysa ee dembiga uu ka reebayay sababtiisa uu ku madoobaaday markaas eh, maalinta qiyaamaha ana xagga sidaas ay dhici lahaynna iftiinkiisu wuu ka iftiin badnaan lahaa qoraxda iyo dayaxa oo maqrib iyo mashriq inta u dhaxaysa ayuu iftiimin lahaa markaas muxuaha qofki dadka oo qiyaamahan alla waa soo bixin doonaayo dadkii taaban jiray ee masixi jiray ee dar alle iyo ikhlaas u taaban jiray sida cumar uu yeelay oo kale ayuu u marag furi doonaa marka taasuna waa mid alle subxaanahu wa tacaala uu ka hadashiinayo oo iyo faa'iido alla uu yeelo sabab uga dhigay dunuubta bani aadamka in lagu dhaafayo alla uga dhigay oo eh, cibaado laga gutee isagu marka wuxuu asal ahaan isaga leeyahay ma aha baabun fi wujuubi linqiyaadi lixukmi illah hogaansan xukunka alle loo hogaansamo waajibnimadeeda iyo wamaa yaquuluhu man duciya ilaa dalika waxa uu dhahayo qofkii arrintaa loogu yeedho xukunka alla loogu yeedho oo la yidhaha kitaabka allah ku kala baxno wuxuu dhahayo wa umira bimacruufin aw nuhiya can munkarin qofkii wax khayr alla faro in la yidhaho waxaas waa fiican yahay yeel ama shar laga nahiyo la yidhaho waxaas waa xun yahay iska dhaaf waxa la gudboon inuu yidhaaho saddexdaa qofba yani qofkii la amro kitaabka alla in lagu kala xuguntamo iyo qofkii khayr loo sheego oo la yidhaho sidaas yeel iyo qofkii shar laga nahiyo waxaa iska daa la yidhaaho qof walba waxay la gudboon inuu kolkaas ku jawaabo qala allahu tacaala falaa wrabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahm uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima aayaddaasoo hadda ka horna aan soo maray baabkan baabkii ka horreeyay bilowgiisa aan ku soo maray oo aayad aada iyo aada u kululna ah oo waajibinaysa muxuu ahay wax alla wixii dadka dhexdooda dhacaba inay kitaabka alle ee sunnada nebiga sala lla alay slam ay ku kala baxaan oo weliba qofkii laga helaayo uu qaato oo raalli ku noqdo qalbigiisu wax cuslaysad ihi iyo dhibaataysi ah midna aanu ka helina mabsuud iyo raalli ku noqdo oo sida qofka loo xukumay uu ugu farxayo ugu raalli ahaanayo isaguna sidoo kale ugu farxo ugu raalli ahaado wa qaala tacaala inamaa kaana qawla lmu'miniin aayaddan un aayaddaas horay lamid tahay iyaduna aad ba u kulushahay inamaa kaana qawla almu'miniina waxa uun ahaa dadka mu'miniinta a qowlkooda idaa ducuu ila allahi warasuulihi marka alliya rasuulkiisa loogu yeedho liyaxkuma baynahum inuu kala xukumo daraaddeed loogu yeedho oo la yidhaaho qaalay rasuulka ale sal sl aan isula tagno sunnada nabiga sal l slam ku kala baxno an yaquuluu inay yidhaahaan samicnaa wa aطacnaa maqallay oo qaadanay inay yidhaahaan wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwaas iyaga unbaa kuwa guulaystay aayaddantada aayad kale ayaa ka horreysay oo eedaynaysay dad mu'miniin sheeganayay iimaan sheeganayay oo markii allihii rasuulkiisa in lagu kala bax loogu yeedhana diidi jiray alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxakamuu ila اطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bihi wayuriidu shayطaanu an yudilahum dalaalan baciida وإda qiila lhm tacalوا ilى ma أnزl اllah ilى الrasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda aayaddaasu marka yani aayaddii hore fala warabbikada taasay iyadu la xidhiisantaa la suura tahay aayaddan tadana waxay ahayd aayadda ka horreysay waidaa ducuu ilى اllahi warasuulihi liyaxkuma baynahum إida fariiqu minhm mucriduun wain yakun lahm alxaqu yaatuu ilayhi mudciniin fii quluubihim maradun am irtaabuu am yakaafuuna an yaxiifa allahu عalayhim warasuuluh bal ulaa'ika hm اظaalimuun inama kana qowl lmumin saasay marka aayadahaas isugu xidhnaayeeno aada iyo aad bay labadaa suuradood aayadahooduba suuratu annisaa iyo suuratu nuur aada iyo aad bay canaan kulul iyo tahdiid kulul ugu soo jeedinayaa dadka inta loogu yeedho kitaabka alle iyo sunnada nebiga loogu yeedho diida aada iyo aad bay marka u eedeynaya iimaankaba ay ka bixinayaan wa fiihi min alaxaadiis baabkan kada waxaa ku sugan oo munaasiba ah axaadiidta xaggeeda xadiiثu abi hurayrata almadkuuru fi awali baabi qablah xadiidkii abu hurayra ee baabkan kada baabkii ka horeeyey bilowgiisa aan ku soo maray wa gayruhu min alaxaadiisi fiih iyo kayrkiisu axaadiistii kale ah ayaa ka a ah. xadiidkaasuna marka waa xadiidkii ahaa inuu nebigu sal ly slm yidhi dacuunii maa taraktukum inama ahlaka man kana qablakum kahratu su'aalihim waاkhtilaafuhum cala anbiyaa'ihim faida nahaytukum can shayin faijtanibuuhu waida amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum xadiidkaasoo muttafaq calayhi ahaa xadiidkaas iyo xadiidtii kale en baabkii hore kusoo marrayba halkan kadana munaasib bay u yihiin isagana oo waa soo gelayaan وعn أbي هريرة رضي الله عنه qاal لma نزلت عlى رasuuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم markay kusoo degtay rasuulka all صلى الله عليه وآله وسلم للahi ma في السماawaaتi وma في الأرض alle wuxuu leeyahay waxa cirka jooga iyo waxa dhulka jooga oo dhan buu leeyahay wain tubduu maa fii anfusikum haddaad muujisataan waxa naftiinna ku jira qalbigiinna ku jira aw tukfuuha ama qarisaanba yuxaasibkum bihi illah alla waa idinku xisaabaya idinkula xisaabtamaya marka aayaddaasi soo degtay ishtada dalika calaa asxaabi rasuuli illahi sala allau alayh waali wasalam arrintaasi waa ku kululaatay asxaabtii nebiga sala allau alayh waali wasalam oo waa ka naxeen oo waxay u maleeyeen waxayna awood u lahayn in la faray faatow rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka allay u yimaadeen uma barakuu cala rukab jilbahay ku fadhiisteen faqaaluu markaasi waxay dhaheen ay rasuul allah yani yaa rasuul allah rasuulka allow kullifnaa min alacmaali maa nutiiq waxaa nalagu kallifay oo nala amray acmaasha qaar aan karayno asalaata wljihaada wasiyaama wasadaqa wayaalkaasoo dhan waan karayna waa waana kalifay waqad unzilat calayka hadihi alaayatu walaa nutiiquhaa aayaddanaa kugu soo degtay oo mana karayno mana karayno mana karaynadaas yay marka wuxuu ahaayey yu waxay u qaateen wixii qalbiga kusoo dhaca dee wax layska celin karaya ma aho qalbigaaga inaan wuxuuna kusoo dhicin ama shaytaan aanu kusoo rido ama nafku u sheekaynin wuxuna aanu kusoo dhicin ma suuroobayso marka haddii taana loo ciqaabayo taas midaan aan kari karayna ma aha saasay u qaateen rasuulkuna sal lla ly slm wuu tilmaamayaayo ma karaynada inay iska daayaano ay qaataan markaas marka alle subxaana wa tacaala ay baryaano inuu ka takfiifiyo ay baryaan bu ku hanuuninaya sidii bay yeelayaan sidii baana alle ka yeelaya waa u caddaynaya iyagana waa ku ammaanaya waana aayadda ulajeedadeedana aayad kale ku fasiraya qaala rasuul llahi sala allau alay waslm markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi aturiiduuna an taquluu kamaa qaala ahlu lkitaabayni min qablikum ma waxaad rabtaan inaad dhahdaan sidii labadii kitaabay idinka horraysay dadkoodii yahuud iyo nasaaradii ay yidhaaheen oo ahayd samicnaa wa casaynaa maqalay oo diidnay miyaad rabtaan inaad dhahdaan hadalkii hadal ku dhow baad dhahdeen ma karaynadaasi marka ku diidaya bal quuluu dhaha samicnaa wa aطacnaa gufraanaka rabbanaa wailayka almasiir sidaa dhaha maqalay oo qaadanay oo ateecnay dembi dhaafkaagaan ku rabbigayo ku weydiisana innaa wa ilayka almasiir xaggaagaana loo soo noqon doonaayo adduunkan waa laga tegi doonaa aakhiraa la imaan doonaayo hortaada dadka lasoo joojin doono sidaa dhaha falama iqtara'aha alqowmu markay dadkii akristeen oo ka daba yidhaha rasuulka sal ly slm sidii u meeriyey wadallat biha can alsinatuhum ay ku jilicday oo ku hogaansantay oo ku layliyantay carabkoodii oy ku celceliyeen waanzl allahu tacaala fii irihaa gadaasheedu alle wuxuu soo dejiyey aayadan aayadda ku xigta oo ammaan ah mowqifkaas rasuulku sala allau alay waslam ummaddiisa u horseeday iyo raacidda ay ku raaceen ay ka qaateen uu ku ammaanayo markaas ka dambaysana uu kusii caddaynayo waxay aayaddii hore ugala jeeday aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbih rasuulku waa rumeeyey salawaatu ullahi wasalaamuhu alayhi wala alih wixii alle uu kusoo dejiyey xagga rabbigi laga soo dejiyey waa uu rumeeyey waalmu'minuuna mu'miniintiina waa rumeeyeen kullun mid waliba aamana billah alluu rumeeyey wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih laa nufariqu yani qaa'iliina iyagoo dhahaya laa nufariqu bayna axadin min rusulih ma kala qaadayno qof rusushiisa ka mid ah iyo qof kale oo rusushiisa qaarna rumayn mayno qaarna ma beenina sidai ahlu kitaabka yeelaan oo kale rususha alloo dhan waan rumaynayna lan dhammaantood rabbi baa soo wada diray keen laynoo soo diray iyo kuwii ummad kale loo soo dirayba waxaan ogaanaynaa inuu mid weliba rasuul alle oo kariima oo alla ah soo diray uu yahay laakiin diintooda rusushii hore diintooda ma raacino ilan diinahoodu kuwo ku meel gaad ah oo ummada gaarana loo soo diray bay ahaayeen wayna dhammaadeen waqtigeedu marka halkan diinka ahee rasuulkeena sala allahu alay wala slam kii lagu soo dejiya baaqigaana waa qaadanaynaa rususha horena waa uga marakacaynaayo waa u qiraynaa risaaladoodii salawaatu llahi wasalaamu caleyh wa qaaluu waxayna yidhaaheen mu'miniintii samicnaa wa aطacnaa rabbana rabbanaa wailayka almasiir saasay yidhaaheen falama facaluu dalika markay sidaa yeeleen nasakaha allahu tacala yu alla nasakhay naskiga waxaa la yidhaahaa xugun hore oo la qaado oo la zuuliyo ayaa la yidhaahaa laakiin hadda tantadu xogon hore oo la qaado la zuuliyo ma ahee waa tafsiir bayaan ba hadda laga wadaa yani aayad baa caddaysay ulajeedada loogala jeedo waxaad qalbi ku jirta iyo wixii kaleba alla oo og yaha waa idinku xisaabayaada waxa loogala jeedo ayay aayaddan soo socotaa caddaysay oo inay tahay wixii aad karaysaan ee awooddiina ah leanna qalbiga wixii si kadaa ugu soo dhaca oo qofku uu iska zuuliyo taal uma qabto laakin wixii uu goosto ee niyo xuna isaga qalbigiisa ku jirta ee isagu iska keenay taas arka waa awooddiisa faanzla allahu caza wajal alle wuxuu soo dejiyey laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa alla kuma kuma kallifo oo ma amro oo kuma waajibiyo nafna ilaa waxay awooddeedaa mooyaane lahaa maa kasabad iyadu waxay leedahay waxay kasabtay bay leedahay wa calayhaa dusheedana waxaa ah maktasabad waxay garabsatay ee dambeana way leedahay rabbanaa laa tu'aakhidna rabbi ow hanoo qabanin yani dhaha weeyaan rabbi ow hanoo qabanin in nasiinaa haddaan ilowna oo akhta'naa ama aan gafno qaala markaasuu alla yidhi nacam waa yahay waa yahay oo waxaad ilowdaane ilowsha aada uga tagtaan iyo waxaad ku gaftaane muxuu ahaa idinkoo moodaya inuu shaygaasu sidaa yahay ay noqon weydo midna idin qaban maayo waxaad gaf u samaysaan iyo waxaad ilowsha uga tagtaan toona rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran rabbigayow hana dul saarin oo hanagu rarin isran isrigana wax haqiilka culus aan la qaadi karaynin aan lala tallaabsan karaynin baa la yidhaahaa kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina sidaad u saartay aad ugu rartay ummadihii naga horreeyey takaaliif culculus iyo waajibaad culculus oo aanaan eh, ku camalfali karayn allo hana saarin sida ummadihii hore u saartay qaala nacam waayahay buu iyadana yidhi rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lanaa bih rabbiyow hana dul saarin waxaanan awood u lahayn qaala nacam wacfu canna allowna cafi waqfir lanaa noo dambi dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta mawlaanaa sayidka iyagii baa tahay fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin naga taageer oo naga gacansiin nimanka gaalada ah qaala nacam buu iyadana yidhi rawahu muslim baab fi الnahy marka waxaa weeyaan aadan xadiidkan kada siduu nebigu salى اllahu alayh wali wasalam uu u sheegay saxaabada oo kale in la yidhaaho qofkii markaan loogu yeedho xukunka alla loogu yeedho inuu yidhaho samicnaa waatacnaa saasaa la gudboon ee aayadihii horena ay sheegeen inamaa kaana qowla lmu'miniin aayadii dhahaydiyo kaa wey marka qowlka la gudboon ee inuu yidhaaho muxu ahayd war sharciga inaga daayo oo xeerka inala aado oo sharcigu waa cadaawi iyo waxaa le reebaalihu ay yidhaahaan inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun arrimo aada iyo aada u daran weeyaan <clears throat> baabun fi nnahyi can lbidaci wa muxdathaati lumuur reebidda la yska reebay bidcooyinka iyo arrimaha gadaalka imaadka ah muxdathaati lumuur yani arrimaha cusub ee rasuulka sala allahu alayh waali wasalam zamankiisii aan jiraynin ee dadku gadaal ay ka samaysteen ee diin ay ka dhigteen ay inay ku cibaadaystaan ay rabaan eh, ee muxuu ahaay alle inay ugu dhawaanayaan ay moodayaan kuwaasaa la yidhaahaa eh, bidac iyo muxadahaat lumuur ee labada waa isku macno qaala allahu tacaala famaada bacda alxaqi ila dalaal maxaa xaqa dabadiisa ah lumid mooyaane xaqa wax kaloo ka dambeeya ma jiro waa unbaadinimo xaq iyo dalaal labadaas unbaa jiro wax kaloo u dhexdhexeeya ma jiro marka qofkii xaqa ka tagaayo dalaal buu ku dhacay waqaala tacaala xaquna waa kii marka alla subxaana wa tacaala rasuulkiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu waxyooday ee ama kitaabka ama sunnada ah wax alla wixii khilaafo oo dhanu waa dalaal iyo baadinimo wa qaala tacaala maa faradnaa fi lkitaabi min shay ma aanaan kaga tegin kitaabka waxba ma aanaan kaga tegin wa qaala tacaala ma fain tanaasactum fi shayin farudduuhu ila allahi warasuul haddaad wax ku doodaan allihii rasuulkiisa u celiya ay alkitaabi wاsunna kitaabka iyo sunnada u celiya wa qaala tacaala وأna hada صiraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa ttabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih وأna haadaa midkan kadu siraaطii jidkaygii weeyaan midka aayadaha hore saddex aayadood oo suuratu alancaam ka mida oo ka bilaabaya qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum toban arrimood oo lagu sheegay oo aayadaha lagu magacaabo aayaat alwasaa'il cashara waxyaalaha lagu sheegay baa alla leeyahy kaas weeye jidkaygii oo toosane faitabicuuhu isaga raaco walaa tattabicu subula ha raacina dhabooyinka kale fatafaraqa bikum uu idinkala fogaado can sabiilihi jidkiisa jidka alle idinka fogeynayaane waxyaala kale ha raacina jidkaygii waa kaas aan idiin qoraye raaca waqaala qaala qul in kuntum تxibuuna اllaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah وyغfir lakum dunuubakum aayadaasna iyadana waynu soo maray wاlaayaatu fi lbaabi kahiiraة macluuma aayadda baabkan kada ku saabsan bidacda oo laysaga digo oo layska nahiyo way fara badan tahay oo waa la garanaya وama alaxaadiiثu fakahiiraة jidا iyaduna aad bay u badan tahay wa hiya mashhuura fanaqtasiru calى طرfi minha عن cائشhaةa رضي الله عنها qالت qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaله وسلم mن أحdث في أمrina hذا ma laysa minhu fahuwa radd qofkii ku soo dara oo kula yimaada arrinka yagankada arrinkana marka diintu ka wada diinta yada qofkii ku soo dara wax aan ka mid ahayn oon kitaab iyo sunno midna aan ku sugnayn oon asal ku lahayn fahuwa raddun yani marduudun calayhi waa lagu diidaya lagama aqbalayo xadiidkuna waa muttafaq calayh marka xadiidkan kadu waa xadiidka ugu gaaban ee ugu gudaweyn axaadiidta bidcooyinka ka digiisa wax allo wixii dadka diin looga dhigo ee cibaado looga dhigo oo kitaabka iyo sunnada midna aan daliil ku lahayn oo dhan alle kama aqbalayo qofkiisa inkastoo isagu isu malaynayo inuu alle ugu dhowaanayo inkastoo isaga daacad ay ka tahay oo qalbi wanaagsan yahay haddana kolba haddii aanu cuskinin camalkiisaas aayad ama xadiid aanu cuskinin alle kama aqbalayo waa isaga ila fiican tahay maalan waxaas ani waa ila fiican tahay kuma noqonayo shaygii khayr kuma noqonaye allah amray rasuulka amray saasuu shaygu khayr ku noqonaya muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin limuslim man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun aayadii eh, xadiidka riwaayadii hore ee muttafaq calayhi da ahaydu iyadu waxay mxu ahy waxay hadidaysa qofka muxdidka isagu sameeya shayga bidcada la yimaada ee isagu cibaadada dadka uga dhiga tanna kaa iyo dadka ku raacaba ee riwaayantadu labada isku daraysa marka iyadu waxay dhahaysaa qofkii camal falaa camal aan diinta yadantada aan ku jirin marduud weeye lagama aqbalayo ki isagu sameeyey ee shaygankada ee ku magacaabay khayr iyo cibaado ku magacaabay ee la yimid iyo kuwii ku raacay kulligood wax alle ka aqbalaya male xadiidkuna wuu soo noqon doonaa mar labaadoo wuxuu ku iman doonaa lambarka eh, kun iyo lix boqol iyo afartan iyo toddoba wacan jaabirin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sal allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulka alla sala allahu alayh waali waslm idaa khaaba marka uu khudbaynayo ixmarat caynaa cundhihiisu waa guduudan jireen wacalaa calaa sawtuu codkiisu walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh